الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الوضوء adakani baabu xukmi alwuduu'i waysada bal xukumkeeda caddayntii weeye min luxuumi libili min akli luxuumi libili geela hiribkiisa cunitaanka la cuno bal waysadii laga weysaysanayay waxaa xukumkeedu yahay in dee uu hiribkaa geela cunitaankiisu waysada burinayo markaa laga weysaysanaya iyo inaan lagaba weysaysanayn taasna way noo iman xdثna أbو كاmir فضyل بن حuسين الجحdري qال xdثna أbو عwانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أbي ثور عن جابر بن سمرة أن رجuلا سأل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal xadيidka kolley sanadkiisa labada ugu dambeeya ayaa cusub waa جعفر بن أbي ثور iyo jabir ibnu samuro cثman ibnu cabdillaahi ibni mawhab kol kol awogiina waa loo tiriya cثmaan ibnu mawhab baa la yidhi hadna way fatxisan tahay hore waa inoo soo horeeyeyba jacfar ibn abi sawr kolley caawa xadiidkan uu leeyahay xadiid labaad oo jaabir un kaba warinayo jaabirna waxaaba la yidhah waa awowgii hooyo barhkoodna waaba awowgii aabay yidhaahaan waa isla reerun adugu <clears throat> ayo markaas cashuuro soomkeeda ku tacalluqsano uu dambeeyaa labada xadiid buu horta kitaabka ku leeyahay xafn xajarna wuxuu kaba cabiray isaga horta waa nin taabiciya ah, maqbuul buu kaba cabiray kolley maqbuulna marka la eego istilaaxiisa kitaabkiisa taqriib uu kuba leeyahay raawiga haddii axaadiidtiisu ay yar tahay oonay badnayn axaadiisu ay yar tahay wax xadiidkiisa looga tago ujeedaduna xoog la maaha laakiin wax looga tago xadiidkiisana aanay sugnaanin cidna markaa xadiidkii ay la wadaagsatay kuba raacdo ayuu maqbuul kaba cabiraa haddii aanay mutaabaca jirin markaa wuxuu ka cabiraa layin lxadiid waa ruux xadiidkiisu dabacsan yahay laakiin dee muslim waa kanoo waa xujaystay xadiidkiisan oo usuul ahaan buu ugu soo arooriye xukum dee adna waa inooguba sugan yahay oo bal matalan xaggan waysadan hilibka geela lagaba weysaysanaya muslim iyo ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo bahaqiyana xadiidkan way wada saxiix yeeleen kolley dad de tacadudayna way kaba wariyeen oo bal markaa kolley waxaa la arkaa martabada inuu kaba sarreyn kareen in kuwaan usaasan ama jaabir bnu samura waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka kaba mida bihina wa saxaabi axaadiida kitaabka uu ku leeyayna way badan tahay imika ha ugu horeeyaba xadiidkii koowaad aan aragne axaadiid markaa majmuucu ku leeyahay abihina wa saxaabi wuxuu uhi jaabir bnu samura ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay buu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi atawada- ma weysaysanayaayo min luxuumi اlghanami min akli luxuumi اlghanami ariga hilibkiisa cunitaanka aan cuno ma kaba weysaysanayaa buu yihi oo miyaan ka weysaystaa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh in shita haddaad doontid fatawada weysayso wain shita haddaad doontidna falaa tawada kollay labadii taood taba xadfan uun oo mudaarican baa laba taood buu ku wada bila ayaa u horeysay ikhtisaar ahaanna mid waa loo gooya marka saas oo kale ficilka mudaaric laba taood ay xagga hore kaba gasho asalku wuxua falaa tatawada taas buu ahaaye haddaad doontona waxba ka weysaysan ujeeddadu haddaad hilib adhi cunto ee haddaad weysaysato adigoo markii horena wayse qabay waaba cusboonaysiinun bay noqon haddaad doontona salaaddii iskaga tuko waxba ka weysaysan qaala ninkii baa wuxuu yidhi atawada-u hamsadii istifaamkuna way xadfan tahay atawada-u atawada-u ma weysaysanayaa min luxuumil ibili <clears throat> geela hilbihiisa dee kolley miyaan haddii cunitaankeeda aan cuno aan kaba weysaysanaya qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh nacam haa haa ee fatabada weysayso min luxuumilibili geela hilbihiisa ama hilibkiisa cunitaanka aada cunto kaba weysayso taas baa uu rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidka weli waa inoo socdaayo qaala wuxuu yihi ninkii usalli aw usalli hamsadii istifaamkuna way tahay una ma tukanaya oo dee may banaantay inaan ku tukado fii maraabid اlghanami ariga xeryihiisa oo maraabid waa jamcu marbid iyadoo dee majlis la wasana ama bacdu ay kasirsantahay mafcil ay tahay waana xeradaasun habeenkii loo soo hooyaa marbid la yidhaaha mawa lganami laylan baa marbidku ama maraabid qaala wuxu uhi nacama waad ku tukan macnaha waad iskaga tukan kartaa wey qaala ninkii wuxuu yihi usalli aw usalli ma tukanaya fii mabaarik اlibili mabaarikna waa jamcu mabarakin waa meeshan uu geelu fadhiista uun bal masalan ee uu tu'sado bal haddaba geela mabaarigtiisi meelaha geela <clears throat> xeradiisii iyo meeshii kale dee waxa weeyaan sa markaa uu sabadii joogo oo kale halkaas miyaan waxa weeye <clears throat> aan anigu aan kuma tukanaya ah, qaala wuxuu uhi la may kuma tukanaysid ha ku tukanin bu ihi bal xadiidku baabku waa xadiidkan un waxa inoo dambeeya un asaniid ama duruqun baaba inoo dambaysa xadiidkana waxaaba de ah rasuulka ilaahay baa la weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo waxaa la weydiiyey adrhigi oo kale hilibkiisii haddii la cuno ma laga weysaysanayaayo dee taa khiyaar buu ka dhigay ruuxii doonaana inuu ka weysaysanayo kii doonaana aanu kaba weysaysanahayn laakiin geeri hilibkiisii wuxuu yihi kaba weysayso ruuxii kuba yidhi waana amar kollay amarkuna dee wax ka sarfinaya haddaanu jirin wujuub buu keenaya taasna waxay faa'iideyneysaaba geela hilibkiisoo la cunaa inuu ama hilib la keriye ha noqdo mid la dubay mid la shiilay adigu bal hilibkiisaasi inuu naaqad yahay waysada burinaya waysadii burinaya waxaanuu burinayaana oo dee uu kaba mid yahay aduu dee nawaaqada uu ka mid noqonayo taas baa xadiidka inooguba sugan kolley alwuduuna ama weysada imaka halkan nooguba sugana ee waxaa looga jeedaa waa weysadii sharciga ahayd waayo lafdigu hadduu macno sharciya iyo macno lugaba leeyahay xaqiiqada sharciyadaa tii lugawiyada ahayd dee wixiina masale sharciya laga hadlayo xaqaa'iqda sharciga ayaa kaba horeynaysa sida dee kutubul usuulba macruufkuba waxyaalihii kale kaba horeynaysa oo wixii ama xaqiiqo lugawiye ah, ama curfiye ah, xaqaa'iqdii sharciga ahayd baa kaba horeynoo markaa dee waxaan kuba xambaarayna in waa weysadii sharciga ahayd waana jiraan culimada qaarkood sida qurdudii oo kale iyo ku xambaaray halkan wuduuankii luqawigaba ahaa oo kaba dhigay de hilibka geelu raayaxo iyo aanu kan adhigu lahayn buu leeyahay oo kale marka arrintu waa iska faraxal iska maydhuun oo raayaxada iyo waxyaalahaasi si aanay u baab noqon aanay u noqon aan dee meeshii aan lagaagaba urin bal wuxuu yihi waa taas haddii laakiin laba yidhaaho haddaba waysadani sharciga ahaydba weeyaan kuba qadarnana wuxuu leeyahay mansuk buu ku noqonaya waxaaynu soo marray bal adigu taa masalada gaar baan ugaba hadlaynaa marka waxa weeye haddaba xadiidka horta taasi ay nooguba sugan mabaarigtu iyo ay noo dambeeyeen in culimaduna marka la eego xilibka geela gaar ahaan cunitaankiisa la cunaa naaqad ma yahi mise ma aha kollay khilaaf balaadhaba ama khilaaf weyn baaba jira culimada jamaahiirtoodii kollay intoodii badnayd waxay kuba tegeen inaanu waysada burinahayn qolooyinka ku tegay waxaa ka mid a ah xataa khulafadii afarta ahayd baa kaba mid ah ee saxaabo kale iyo taabiciin kale iyo waa taas aimadan madaahibahana ee malik iyo abu xaniifa iyo shaafici iyo iyo asxaabtoodba waata iyagu kuma tegeenoo waxay leeyihiin bal naaqad maaha marka halkan jawaabta xadiisku midi ama waaba kii luqawigahaa iyadoo laguma xambaaro saa qordubi makaan kaba soo naqlinay ama waxaabay leeyihiin xadiisku waa xadiiska inoo sugan e laakiin xadiisan xalayna soo sheegayay oo abu da-ud iyo qolooyin kale ay wariyeen oo jaabir xadiiskii ahaayo ahaa rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh labadii shaan iyo labadii xaalee uu lahaa kii u dambeeyey wuxuu ahaa inaanu ka weysaysan wixii dab asiibo lagu kariyo ama lagu bisleeyo un adigu saasun ayay leeyihiin kaas baa isagu imaka xukumkani mansuuq buu noqonaya kaasaa nasakhaya ayay leeyihin marka iyaga agtooda waa ti aynu soo maray in waqtiyada qaarkood waxaa la kariyey ama la dubay ama taasoo kale si guudba looga weysaysan jiray in geeluna kuwaasu kaba mid ahaa bay leeyihiinoo markii dambena waa la nasakhay buu ku jiraa saa daraaddeed weysada ma burinayo cunitaanka laba cuna laakiin dee arrinta halkaa ah ku imanaysaa waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hilibkii adhigaa la weydiiyey wuxuu yihi haddaad doonto ka weysaysa haddaad doontona hakaba weysaysanin taas buu yidhi xadiidka labaad oo meesha yimidna waxba haka weysaysan baabu ahaa marka haddii arrintu ay tahay waktigii hore oo ay tahay waktigaa wixii ama dabgaadho dab asiibo bal matalan laga weysaysanayo ay tahay dee hilibka adhiguma kuwaasu ka mid ahaan lahayo waxay ahaan lahayd bal matalan markaa dee ka weysaystaa la odhan lahaa ee waxaa dee meesha muuqata waktigaa dabadeed inay ahayd markaa waxa weeyaan kolley imaam axmed iyo isxaaq iyo aimada markaan eegna ahlulxadiid si guudba haddaynaan uba kala qaadin ee shaaficiyadana kollay qolooyinkoodii xadiid iyo fiqi iskuba darsaday sida bayhaqi iyo waxa weeyaan ibnulmundir iyo ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo raggaasi waa qowlkooda ay kuba tegeen waxay leeyihiin suuradani waa suuro taa hore lagaba soo reebayo marka xadiidkan mooye xadiid labaadna oo bara ibnu caazib warinayana waa sugan yahay oo kuma sugnaaday in geela hilibkiisu uu naaqadiyo ama laga weysaysanayo marka waxa ay tahay oo dee nusuustina ay labada xadiidna ay xoogeynayaan waana laba xadiid oo khaas ah ee wax caama maaha waxay keenayaan in laga weysaysanayo oo uu hilibkaa geelu uu weysadii burinayo imaam nawowina raximah llahu tacaala iyadoo insaafkiisii ay tahay qabsashadii uu sunaha iyo ikhtiyaaraadkiisii ay tahay waayo markuu madhabta ka hadlayo kutubta fiqiga uu joogo dee kuma soo daro nawaaqide halkan wuxuu leeyahay wahada lmadhabu aqwى daliila wain kana اjumhuur calى khilaafihi jumhuur culamaa yaanay kuba tegin be cidda ku tagtay cid kooban ba haba noqotee laakiin daliil ahaan kan baa uxoog badan xadiidka aan soo sheegnayna wuxuu sheeku kaga jawaabaya de xadiidka ahaa kaana aakhiru اlamrayni min rasuul lahi tarka اlwudu waa xadiid caam ah kadna waa xadiid khaasa ah. marka markay arrintu caam iyo khaas ay tahay waa la jamcin karayaayo waa la isu geyn karayaayo naaskh iyo mansukh baabkeed lagama dhigo waayo marka la leeyahy kan baa naasikha kana waa mansukh waa marka la jamcin kari waayan lagu wada camal fali karahayn ee arrinku waxa weeye khaaskaa la horreysiinaya ama caamkii lagu khaas yeelayaayo markaa bal waxyaalihii dabtaabtay waxa weeyaan markii hore laga weyseysan jire marka dambe la nasakay waxaa laga soo reebaya hilibka geela waa laga soo reebaya isagao xukun gaar uu leeyahay marka waa in lagaba weyseysanayo bal dee si bayhaqi shaafici kaba soo naqliyo bacd aصxaab hauba tiriyo qowlka uu kaba soo naqliyo waasidadoode inصax axadiiu fi taxriimi bil fi luxumi ibili qultu bihi bu hadii xadiidkaasi sugnaado malaa isaga agtiisa markaa kumau sugnayn geela hilibkiisa kusoo arooray saasaan kuba tegaya kolley shaaficina ee had iyo goor nas uu arkayo oo sidiisi u arkayo wax caarudaya aanu jirin ma khilaafi jirinba bal waxaabuu odhan jiray hadda aragtaan iyadoo sunno rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh teeda kuma sugnaatay aan ka tegay oon arkayo in caqligaygii tegeyba oo kale nin waalin weydiiyey o yihi xadiidkan miyaad qaadanaysaa miyaad qabsanaysaa ayaa wuxu uhi ma waxaad igu aragteen oo ka soo baxaya waxay xidhan jireenoo zumeer la odhan jiro calaamo u ahayd dadkii ahludima makaas inaan xidhna ad igu aragtay maxaa saaba ii leedahay oo kale waxaana iskaba jirta masaa'il kala duwan oo sheekhu uu ku xidhay ka tegitaanka uu ku tago ama uu kuba qowlo in xadiidkaasi sugnaado dee maan arag weliba waxaan filayaana mooye inaan dee lamadbacayn aan filayaa xaf ibnu xajar baaba malaa leh waxyaalaha uu bal shaafici kuba xidhay qowlkiisa in masalan axaadiisa dee uu ku xidhay bal maala calى hubuut اxadiiث bal ka tegid uu kuba tago bayhaqi hadalkiisa tacqiibinaya markaa wuxuu kaba cabiray qad صaxa fiihi xadiiثan xadiid keliya maahe laba xadiis baa meeshan sugan xadiidkan iyo xadiis bara markaa waxaan leenahay markaan daliil eegno naskanna waa khaas arintuna ma aha marka hore intaan la nasakin ma noqonayso hilibkii arigaba waa kan rasuulka ilaahay fasaxaya inaan laga weysaysan hadday tay waktigii hore ee hilibka ariguna wuxuu raaci lahaa waxyaalaha dabtaartay ee laga weysaysanaya ayuu raaci lahaa marka waxay tahay hilibka geela gaar ahaantiisa oo mancini waa de inuu naaqid yahay oo laga weyseysanayo kollay labada xadiisna waa jiraan alla xadiisna si guud waa tay uguba tegayaan bal shaaficina qowlkiisa labaad sa ibnu اlqudama aadna hadal dheer oo kollay niqaashka masalada iyo ibn qudama muqnigiisa waa kulley iyo umuuraha ka jawaabkeedo aad u yar fiican habka usoo dhigtay <clears throat> taasi waa mid arrinta labaad ee meesha jirta waxa weeye maraabidii qanamka waa xeradeedii baan nidhi iyo dee mubaaragtii halkaa dee kolba geela uu tu'sado ama uu fadhiisto ayaa midna salaadeedii lagu tukanayo waa la isu baneeyey midna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa nahiyey arrinkan wuxuu leeyahay nanawoy waa wax khilaaf ma jiro oo wax culimada isku waafaqsan tahay laakiin wuxuu kaba dhigay nahyigan xagga geela oo kale mubaaragtiina acdaantiiba kuma fasiray meeshan lasoo joojiya markaa la waraabinayo kaliya inay nahya tanziiha ay tahay sababta karaahadu ay tahy waa karaaha une geelu dee la mid maaha waxaa dhici karta ruuxii oo tukanaya hadduu dido oo kale iyo waxyaalo inuu ruuxii ama dhibaata kasoo gaadho ama tashwiish iyo waxyaalaha uu kuba rido bal arrintaas bay dee waana lakin dee kolley nahyiga marka la eego haddii asalkiisii laguma xambaaro horta bal nahyi waa jira rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh nahiyeyba arrin kalea meesha imanayso rasuulka ilaahay markan uu maraabid alganam fasaxay ihi ha waad ku tukan kartaa wax tafsiila ma gelin ma kala qaadin oo bal matalan taas markaasaa daraaddeed culimadu qaar waxay uga xujaysteen waana qolooyinkii dee qowlkoodu taas ahaa oo kolley waxa weeyaan dee malaa waa xanafiyada iyo shaaficiyadda cidi aan hayn ee qowlkoodu taasa malikiye iyo in dee bal matalan kolley meesha xeradeeda ah kaadideedna lagama waayayo saaladeedna lagama waayayo meeshiina ma kala qaadin oo mu odhan haddaad wax isaga dhigta iyo meel nadiifa ah haddaad ka hesho iyo waa idlaaqay oo kale markaa taasi waxay keenaysaa bay leeyihiin ba ama xadiidku daliilu noqonaya fadalaadkeedaasi inuu daahir yahay taas buu kolleyna waa masalada iska macruufa horeynu wuxuga soo aragnay waxna waabay yar dambeeyaanba xadiidkii curaniyiinta oo kale laakiin meel dambe dee inta salaad dabadeedba iman doona oo dee waana dawaa'if culimada mid oo waxaan hilibkiisa la cuno infadalaadkiisaas saaladiis iyo kaadiis iyo waxyaalahaasi aanay nijaas ahayn inay daahir yihiin markaa ay daahir yihiinba waayo halkan bay leeyihin markaa bal tan geelana markaa kamay dhigin dee nijaas ahaan rasuulka ilahay inuu diido waa isla xukum xaggaas wax farqiga udhexeeya ma jirte ilaa xooy leeyihin san hilibkuba waa ciladiisani geelnimo un ay u tahay ayay ciladuna geelnimo un u tahay maaha nijaasteedii oo ama nufuurkeeda ha laba yidhaaho ama ha loo yidhaha si xadiis kuma yimi khuliqat min ashayaadiin oo kale xadiis buu taasi kuma yimaadeen ame bal waa dee geelnimadan ayaabay arrintu tahay oo ciladu tahay maha nijaasnimo meeshu ay nijaasayo waxyaalo qolooyinka dee nijaas iyo kala qaadiyo umuuro iyo haddii wax la ysaga dhigayo waa ciddii iyagu ku tagtay fadalaadkaas oo si guud inuu waxa weeyaan nijaas yahay sida ka ibnu aadamka oo kale iyo waxaan hilibkiisa la cunin oo kale waxa hilibkiisa la cunaana laba mid yahay bal matsalan haddaba de janibkaasna de waaba taa aan leenahay waa loo dariishadayba oo kolleyna <clears throat> waaba arrin dee marka la eego dadkeeni reer miyigaha ah iyo waxyaala iyo maslaxa weyn marka la yidhaha taas fadalaadkaas sida maalikiyada iyo xanaabilada iyo haddii la yidhaaho waxaasi daahirba weeye hadday dee caada kaga dhacdo saalada iyo haddii ay si kaleba u gaadhay iyo haddii kaadida ku duushoo kale iyo waa iskaga tukan karaa kolley dadkii waliba dhulka oo manaca joogay ee mashaqan ay halkaa uga haysatay waa arrin weyn oo mashaqo badan malaa ay kaga bixi lahaayeen marka la eego dee saasoo de xataa khazaliya lagama soo naqliyey uu yidhaha shaafici waxaan ku tamaniyey madhabta shaafici xagga dahaarada oo kale iyo waxyaalaha ku tacalluqsan in siday maalik oo kale noqoto waayo umuro badan oo halkan yar adadag ayaa xaggaa fudud weeyaan ujeedadiisu xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xdثna معaوiyة بن cمr qال xdثna زايدة عن سmاkin xا وxdثnي الqاsم بن زكريا qال xdثna عbayd اللh بن موسى عن شhaybان عن cثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أbي الشhعثاء كلهم عن جعفر بن أbي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ta uu leeyahayna waa أشعث بن أbي الشhعثاء mid waa halkan iyo simak iyaduna ibnu xarbin oo isaguna mid ah cusmaan ibnu cabdillahi ibnu mawhab oo markii horeba inooguba sugnaa intuba waxay xadiidka ka warinayaan jacfar ibnu abi thawr ki soo maray kunyadiisana abu thawr ubaa la idhaaha sa dee waxa weeyaan waalidkiiba lagu kunyoode can jaabir ibni samura an bimili xadiidi abi kamirin can abi cawaanta xadiidkan imakaan kaba soo baxnay abu kamil ijaxdari abu cawaane uu kaba warinayey mid laba mid oo waa xadiidkii makaan ka soo baxnayn baabudaliili wuxuu u baabaysan yahay wixii u daliilka ahaa calaa <clears throat> ana man shaksiga tayaqana yaqiinsada adahaarata dahaaro yaqiinsada uma shaka shakiya fi lxadai xadadkii buu shaki ka galay falahu waxa u sugnaaday oo uu leeyahay an yusaliya inuu ku tukado bidahaaratihi tilka طahaaradيisaasuu iskaga tukado taas buu leeyay bal wixii uu daliilkaaba baabkiisi yahay adu waa masale aada u weyn oo muhima ah, inoo soo socota xadiidkeedna aan haddii idha arki doono walow baabkan aan hayna aanay ku koobnayna way aada u ballaadhan tahay oo abwaab badan ay gelayso qaacido guudna ay noqotayba oo qawaacidda fiqiga kaba mida ama qawaaciddii ugu waaweyneed qawaacidda shantahayd ay kaba mid noqotay masalada xadiidkani asalka u yahay waxa weeyaan un bal ruuxu haddii uu hubo inuu wayse qabay ama uu dahaaro uu qabay shaki baa galay ama salaad ku jiro ama aanu ku jirino wuxun bu isiri talow waysadaadi dee waanu ogaayo taasi yaqiin bay ahayd oo horu u wayse qabo taa u huba shaki baa galay bal inay dee waysadii ka jabtiyo in kale bal taas oo kale ama isagoo dee ayuun baaba wuxuu isyidhi talom waxbaa kaa soo baxay mise ama neefaa kaa timi mise wuxuun shaki ah aan yaqiin ahayn dahaaradii waa qabaa waa mutadahir salaadiisii hadduu ku jirayna uu iska wadan hadduu khaarija salaad ahaana waysadiisii waa wayse uu wayse qabaa oo yaqiintii hore shakigan ka dambeeyey ma suulinayo bal taas wixii u daliilka ayuu baabkeediiy waana tan وxadaثnي mrnaqd cmrun الناqd وزhayr بن xرb xا وxadaثna abubكر بن abi shaybata جamيعا iبن cuyayna kolley saddexdoodaba iبن cuyaynay ka wada wariyeene siiqadan kala duwan xadaثanii iyo xadaثana unbu u kala farqiya sheekhu raximah الlahu taعaalى qaala cmr markaa cmr بن محamed الناqid wuxuu yihi xadaثna سfyaan بن cuyayna malaha kuwa kale markaa can iبn cuyayna un bay yidhaaheen labada kale can الزhriy deeta labaadna iبn cuyayna bay isagna waa kan xadaثna سfyaan بن cuyayna waan u magacaabay can الزhriy can سacيidi وcabاad بn تmimi can camihi shukiya ilى النabiyi slى الlahu عalayhi wasalam الrajul bal saciidka horta waa imaamkii jaliilka ahaa ee saciid ibn الmusayib weeyeynu hore usoo maray ee dee sayidyadi ama dadkii ugu mudnaa taabiciintiiba kaba mid ahaa cilmi iyo camalba cabaad ibnu tamiimna waa nin isaguna ansaar ah oo taabiciintii dhexe kaba mid ah weeye oo hiqa ah cabaad iyo haddaba saciid xadiidka ayay ka wada warinayaan can camihi oo saciidna cabaad cabaad buu la siman yahay waa can camihi can cami cabaadin weeye saciid adeer uma aha eh waxa weeyaan waa cabaadkan adeerkii waayo cabaadna waa nin ansaare weeye adeerkiisana sa tagaba inoogu iman doonta waa saxaabigii jaliilka ee cabdullahi bnu zayd ibnu caasim aynu hore ugu soo marnay axaadiistii weysada rasuulka ilaahay weysadiisii dadkii inoo soo naqliyey si fiican inoogu soo sifeeyey kaba mid ahaa kollay roob doontay ama alistisqa iyo halkaasna aan uguma tegi doono iyo salaad iyo meelo kale bal ninkaas ninkaasba waya cabdillah ibn zayd ibnu caasim weya adeerkani daba adeerkaas baa waxa uu markaa uu kasoo naqliyeen labadoodu ka wariyeen shukiya anahu shukiya waxaa rasuulka ilaahay loo ila nabiyi salى اllahu alayh wasalam arajul rasuulka ilaahay baa waxaa looga looga cawdayba ama loo sheegtayba weeyaan oo waa iyadoo xaaladiisii lagaba waramayo الرajuل nin maha nin mucayana maahe waa dee shaksi arrinkani kuba imanayo bukhaarina waxaa dhacay meel inuu cabdالlahi بnu zaydba uu ahaa kasaa-ilkani ninkaas yukhayalu ilayhi la moodsiinayo erag iyo dumarna meeshu waa axkaamtu waa loo siman yahay la moodsiinayo looga dhigayo annahu isagu yajidu inuu helayo ashaya wax waa xadatha oo isagii bal fi salaati salaada dhexdeeda oo waxaa rasuulkii ilaahay ba la weydiiyey iyadoo dee ruuxii arrintani ay kuba imanaysay rasuulkii ilaahay taa uugala cabanayo arrintaasi inay kuba timaado ruux baa salaad buu ku dhex jiraa wuxuu baabu is looga dhigoo la moodsiiyey si waxay neefi kaba timi dee hadduu iswaaqoyaan baad meel kale ka dareentayna waa la miduno dee taasi wuxuu aanu yaqiin ahayn salaaddii dhexdeediibuu wax xadasa oo isleeya malaa waxbaa kaa soo baxay ayuu markaas aduu moodanaya ama taasaa isagii ay laba noqonaysaa wixiina yaqiin ma aha bal markaa muxuu yeelayaa oo seebuu salaadii miyuu ka baxayaa weeye mise waa wadanaya qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yansarifu laadi markaa naafiye weeye o dee macna nahyi weeye iyadaaba halkan kagaba xeel dheer se ii taalla weeye haddii laa yansarif barhkiin ay u taallana waa dee macnihii ay markaa loo jeeday imaka halkan ma baxayo oo ama yaanu bixin yaanu gadoomin oo salaadiisi yaanu kala bixin xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan sanqadh oo dee sanqadhii ama dee waa sawtkii ah, adigu ay lahaydba neeftii aw yajida uu helo riixan ur uu helo wax uriyo yaanu kala bixin shardi maaha inuu wax maqlo ama urti uu helo ee macnuhu waxa weeye ruuxi waaba ruux dee dhaga culus baabuu noqon karaa ruux aan wax urin baabuu noqon karaa ee waxa weeye macnuhu waa inaa uu yaqiinsado inay wax ka yimaadeen ama ay wax ka soo baxeen waa adigu wujuudkii ogaado une lakiin samac iyo shami biijmac muslimiin lama shardeeye waxaa looga jeedaa un yaqiin inuu ay wixii hubaal noqdo yaqiin ay agtiisa noqoto ama waxa maqlo ama yaanu maqlin waxa uriya yaanu urininba inay wa dee meeshii xadas yimi marka caynkaasa uu ka baxaya waa soo weysaysanaya lakiin inta aanay taasi jirin arrintu shaki uun ay tahay arrintu moodasho un ay tahay iyo takhayur ama taas oo kale waxa weeyaan yaanu kaba bixino dee dadkan kolkol wasaasku kuba yimaadee umuurahaas waaba dawadoodii iska wado wixii isdiidsii salaadaadii waday ilaa yaqiin ay timaadoon xadiis baa wuxuu kuba yimi kitaabka inooguma sugne inuu shaydaanku axadkin uba imanayo oo uu ku odhanayo waa deetan waaba takhyiilkani axdatha hadduu deetaasi ay dhacdo ha yidhaaho afka kama odhanayo de waa isdiidsiintaye kadabta been baad sheegtay taas oo kale haba yidhaaho imaam axmed musnadkiisa kuma sugnayd walow sanadka inuu judcaan kuba sugan yahay cabdillahi bn cali bn zayd bn judcaan uu kuba sugan yahay inuu shaydaanku axadkiin uba imanayo tid dabadiisa ayuu jiidayaa oo ujeedadu inta halkaas buu tid iyo halkaasuu jiidaya uga dhigayaa si xarakadan inay wax soo baxay ay tahay oo kale marka caynkaasa taas waxba haysdidsiya weeyaan oo dee wataa been baad sheegtayna ha yidhaaho oo yaanu salaadiisi ka baxen wax ad yaqiin mooyaane wax kale salaadu shardi maaha hadduu khaarija salaad joogo kole imaam malik baa kala farqiye waa isla mid oo wax farqi udhexeeya ma jirte kol hadduu uu shaki inuu yahay yaqiin aan la gaadhin dahaaradiisi uu qabaa weeyo taas xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan bal qolooyinkiina sharaxaysa halkan walow midhan aan kasoo yar qaadanayo dee waa masalada aada iyo aada u weyn waana qaacido weyne sheekhu si fiican walow dee aanay marka leeya si fiican waa waxoogaa khulaaso fiican oo kitaabkii qaadi karo inay masaladu intaa way kaba ballaadhan tahay ka hadalkeedii iyo umuuraheedii bal waxa weeyaan ayuu dhiganayaa e horta bal xadiidkan aan hayno wuxuu sheekhu leeya waa aslu min usuuli lislaam maha xadiis caadi kooban un maaho macnihiisu kooban iyo masale juziya loo daliishanayo ee waa asal usuusha islaamka kaba mida qaacido weyn oo qawaaciddii fiqiga ahaydba kaba midana ayuu asaas u yahay oo waxa weeye waa arrinka ana alashyaa yuxkamu bibaqaa'iha calaa usuuliha waa qaacidadii la odhanayay alyaqiinu laa yuzaalu bishak ayuu asal xadiidkani u yahay wixii la hubay shaki laguma suuriyo ama laa yazulu bishaki haddaad tidhaahda wax la hubo yaqiini shaki kuma suulo markaa masaladan haynaa maxay tahay ruuxu dahaaradii waa hubaa waa ogaa inuu kaa mutadahir iyo qabay xadadkiibaa shaki galay muxuu yahay waa shakigaasi ama salaad dhexdeed ha noqdo ama kharija salaad haba noqda imaam malik baa halkaa inta kharija salaad iyo salaada yar kala farqiya lakiin wax tafriiqa keenaya ma jirto xagga adilada e waxa weeye waa ruux mutadahira uun waysadiisii waa qabaabo weeye de haddii aada si kale u dhigno ruuxani waa ogaa xadadkiisii waa ogaa inaanu wayse qabin shaki baa galay oo wuxuu yihi talo miyaad weysaysatay mise maad weysaysan eeg markii hore waa tan cagsigeedun uu isku ogaa dee wakti xadad yimi waa ogaa laakiin markii dambe ayuu garan waayey talow xataa de inuu weysaystay iyo in kale taasna waa san oo kaleo biijmaac lmuslimiin inuu weysaystaa laazim noqonaya waayo wixii la hubay ayuun baa laga dhaqaaqaya shakiganna isagu kaama suulinayo oo kale de bal matalan qaacidan masaaisheedii waxaa kaba mida hadduu ruuxu dalaaq inuu kaba dhacay baa shaki kaba galay biyo najaasadoodi baaba shaki kaba galay maro najaasteed oo maradii uu ku ogaa baharu yihi waxbaa gaadhay oo kale waaba tan oo salaadihii waxa weeye oo kale ma saddex ragcadood iyo waa yadna ma afar buu tukaday waxyaalaha caynkaasa umuurahaas oo dhan waxa weeyaan un shakiga ay wixii shakiya waa la iska tuurayaayo yaqiintii un baaba lagu sugnaanaya bal taaba weeye oo waa alyaqiinu laa yuzaalu bishaki kolleyna masaa'il aada u fara badan ayay masaladu ama tani ay gelaysaaba ama qaacidadan asaas u ah ee halkan aan haynana waaba taasoo arrinkaas tahaaradii طaharadna neeftii un mahay de wixii kale o ruuxu xadis kaleba ah dadka qaar baaba de kolkol shaki si wuxuu de hadyo goor ama si malmala wa ka de waxba kaa yimi oo ama kaadiya waxyaalahaas oo kale oo dhici karta inuu shakiyu is eego oo kale iyo waxyaalo wuxuu kale hadduu shaki yahay oo kale de arinku waa yaanu kaba bixin arrin kalena halkan nawowi raximah llahu tacaala waa sheegayaayo marka kutubta usuusha la ama usul fiqiga la joogo ay kaba hadlayaan masaaishan kollay dee shaki iyo dani iyo yaqiin waxyay saddexa arrimood bay soo qaadeen yaqiinta waa wixii la hubay ama tay cilmiga kaba cabiraan waxna waa shakio waa marka labadan ixtimaal ay siman yihiin midna kuma raajix noqdo oo midna raajix ma aha waxaad ku taradudaysaa laba ixtimaal dhexdood mid aad u malaynaysaa ma jirto ama dhinac ku badani ma jirto taa shaki bay kaba cabiraan midna waa tay daniga kaba cabiraanoo meeshii laba ixtimaal waa jira waxbaad ku taradudaysaay laakiin janib baad u badan tahay waa tan aan malaan idhaha waxbaad u malaynaysaa weli yaqiin iyo dee taas maaha cilmi ma aha laakiin waad malaynaysaa bal marka halkan oo kale shakiga markay baabkan la joogo waxay uga jeedaan waa wixii aan cilmi ahayn wixii aan yaqiin ahayn marka hadduu dani yahay uu dhinac u badan yahay aad wuxuu isiri mala waxbaa dee meeshii shaki baa galay haddana waxa isagii haaliban u noqotay ama u badnaatayba inuu isira mala waxawaa dee meeshii waxbaa jira kol haddaan wax lay u xaqiiqsanaya ahayn waa shaki un weeyaan oo iyada halkan marka la joogo de baabkaasi waa baab kale daniga iyo shakigu waa isla baab keliya wixii aan yaqiin ahaynba waxay noqonayaan un waa waxaan aan leenahay shaki looma suurinayo wixii dee yaqiin ahaye laba hubay kolle xadiid kalena waaba inoo dambeeya waa kan qaala abubakrin abubakr wuxuu yihi wazuhayr ibnu xarbin fii riwaayatihima riwaayadooda waxay ku yidhaaheen huwa cabdullahi bnu zayd waa maxay saddex sheekh baa muslim lahaa camr ibnu moxamed ibnu bukayrin inaaqid iyo zuhayr ibnu xarbin iyo cabdullahi ibnu maxamed abubakr ibnu abi shayba saddexdooduba sufyaan ibnu cuyeyne kaba wariyeen waxaana marka hore sanadka inoogaba sugnaa waa cabaad ibni tamimin can camihi camigaas oo dee mubham ahaa laakiin aan magaciisa sheegnay marka abubakr iyo zuhayr riwaayadooda waxaa dhacay camigaasi ama adeerkaasi inuu cabdillahi ibnu zayd iyo de waana kaasoo cabdillahi ibnu zayd ibnu caasim weeye waana ninkii xadiidka waysada warinayeen soo maray وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna جرير عن سhayل عن أbيه عن أbي هريرةa qال أنه qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu yihi إذا وaجada hadduu helo أحadكم أحadkiin fii badnihi calooshiisa shay-an wax uu ka helo calooshiibaa dee dhaqdhaqaaq uu ka dareemo y bal matalan taas ama riix iyo waxyaalo faashkala caleyhi uu ka ishkaal galo eeg calooshii waa arkaya xaraka waa jirtaa iyo waxyaalo laakiin maxaa ishkaal ka galay oo isagii bal matalan shaki ka galay akharaja minhu shayun inuu wax ka soo baxay am inuu wax ka soo baxay ama aanu kaba soo bixin ba ka ishkaal galay uu kala saari waayo shaki kaba galay falaa yakrujana iyaanu bixini min almasjidi masaajidka masjidka iyaanu kaba bixin o salaadii waa wayse qabaan waysadiisi kamay jabin ha iska fadhiyo salaadiisi ha iska tukado wey masjidka iyaanu kaba bixin aada soo weysaysatay daraadi wey xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan sawd waa sanqadhiibada ama sawdkaas aw yajida uu helo riixan ujeedada uu yaqiinsado n waxbaana shardi maaha dee falaa yakrujana min almasjid laga meesha mafhuma laha oo haddii aqal joogo ama meel kale joogo inuu tan ku dhaqmayo oo u dahaaradiisi ay jabayso ka weysaysanayo taa loomaba jeedo halkan sida dibi yidhaahoo kale ruuxii muslimkaa tadayga ahaan maxalkuu salaada ku tukanaya halkaa weeye salaadii waa iyadoo lagaba dhigay meel halkaas meel aan ahayn ruuxii dee taqigaha inaanu salaadii kuba tukanayn ama wixii halku laazimaya aanay ahaynba ee xaasilka waxaan leenahay ama aqal ha joogo ama ayn waxa weeyaan haba joogo dee meel aan masaajid ahayn masjidka haba jooge kol haddii arinku shaki yahay aan yaqiini jirin waxa weeye dahaaradiisii hore unbuu qabaawe baabu dahaarati juruudi lmaytati <clears throat> bidibaaqi hada kani baabu dahaarati baabu bayaani dahaarati juluudilmaytati waa baktiga hargihiisa daahirnimada ay daahir noqonayso in dibaaqi megdin la megdiyo oo wixii cufuunada iyo waxaa keenaya iyo fadalaadkii laga suuriyo oo laga nadiifiyo inay daahir ku noqonayso taas buu baabkeedii yahay bal waan arki doonaa de axaadiista aimada iyo aqwaashoodina waan arki doonaa kolley oo dee baabku mako ma baab iska dheerba weyo bal waxaa dhici karta inaan caawa dee tayamumka un haddaan gaadhsiina aynaan baabkan un aan kuba daysane <clears throat> insha allah وxadث bal markaa waa hadalkiisa wa inoo dambeeya baan leenahay وxadثna yaحya بن yaحya وabu bكر بن abi shaybata وcmr الناqd وبن abi cmra جamيعا عن بن عuyaynata aimada afartii iyo waxay ka wada wariyeen imaamkii jaliilka ahaa سfyaan بن عuyayna marka qala yaحya yaحya بن yaحya التmimi ayaa wuxuu yihi أخbarana سfyaan بن عuyaynata kuwa kale markaa cibaaradoodii baanay tani ahayn عن الزهري عن عbayd اللh بن عبد اللahi عن بن عabاس عbayd للh بن عبد لله بن cتبة بن مسعوud waa أحد الفقهاء السبعة weeye ayaa iبن cabاs kaba warinayo qala iبن cabاs wuxuu yihi tusaddiqa waxaa lagu sadaqaystay calaa mawlaatin mawlaad limaymuunata maymuuno u sugnaatay oy maymuuna bal dee mawlaadeeda ahayd baa bishaatin laftiga mawlaad dee almawlana waa mudakerkii maka waa muanasu mawlan ayay tahay macnaa waxa weeye waa haweeney xaafid xajarna magaceeda ma soo helin oo dee laynooma markaa ma magacaabin xaafid ma soo helin magaceeda haweeney bay ahayd kollay markii hore addoon u ahayd maymuuna oy maymuuna xoraysay walaheeda cidqi oo ah dee waa abaal weyn oo laysu galo ama bal abaalka ugu weynee laysu galo ruux la addoonsanayo se xoolahoo kale ahaayo la iibsanayo la dhexlayo insaaniyadiisii xornimadiisii la siiya waa abaalka ugu weyn oo saa darad laysu galo wax ka weyn oo ruuxa loo gala maba jirto markaan eegna adduunya waxyaalahaasoo saa daraaddeed baaba xadiidka uguba yimi waladku waalidkii abaalkiisa uu ku leeyay ma gudi karo inuu helo un mooyaane isagoo la addoonsanayo oo saa ku xoreeyo soo iibsadade kol aduu iibsadana uma baahna inuu xoreeyo waa xoroobayaaye bal taas macnaa ujeedadu waa ruux isagoo xooloo kale ahaa hadduu dee markaa insaaniya dee badnimadiisii iyo xorriyadiisii taasoo kale sababtii loogu soo celiyo waa abaal aada iyo aada u weyn oo dee waalidnimada xaqi waalidnimo oo kale de wax uu kuba gudi karaba weeye marka waxaan leenahay waa dee markaa daraaddeed adigu waxaan walaha keenaya dee nicmo weyn oo ruuxii loo galo o loo nicmeeyaa jiro oo taasi waxay keenaysaa haddii la waayo cid kale oo qaraabad ah ama wixii dee dhaxalkeeda yeelata ama ruuxan dhexalkiisa yeesha ruuxii abaalkan kulahaa waa soo gelaya lakin waa marka cid la waayo dee nasab iyo waxyaalaha kuma dhaxasha ee cid kale loo waayo ayuu isagu markaa waaris noqonaya haddaba haweeney saas ahayd oo ayaa waxa lagu sadaqaysay bishaati kolley xadiidka duruqdiisa qaarkood siday nooguba yimina rasuulka ilaahay baaba siiyey zakay ahaydba oo markaasa iyadii laba siiyey oo saasaa loogaba sadaqaysay taasna ay keenayso ee ummahaat lmuminiin dadkii mawaalidooda ahaa dee sadaqadii waxyaalaha way qaadanayaan oo bal markaa aalubeytkii lamid maaha iyagu dee walow dee calaaqa ay laba leeyihin famaatat way dhimatay neefkii ari ahaa ayaa baktiyey famara dee markii uu baktiyey waa la iska jiiday way iska fogeeyeenba famara biha rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaah baa neefkii oo la jiiday oo baktiyey soo maray faqaala wuxuu yihi halla akhadatum maa qaadataan ihaabahaa harageeda ihaabaha waa haraga bacd culamaana ihaabka waxay dhahan waa qabla aljuldu qabla an yudbaq intaan la megdin ama dabqi aanu ku dhicin ayaa ihaab la yidhaha barhkoodna way iba idlaaqaan kollay uhub iyo ahabba way kuba jamciyaan haddaba ma haragga kala baxdaan weeye oo neefkii waa runoo hilibkeedii lama cunayo de xurimat calaykum lmaytatu ba ilaahay yidhi ba lakin wuxuu rasuulka ila yidhi haragga maxaa ugala bixi weydeen ma haragga dee haraggiina si kale loogu intifaacayaay oo fa fadabaqtumuuhu waa halkan aad magdisaan oo dee dabqigii oo faintafactum biha ku intifaacdaan markaa ama gogol loogu intifaaco ha laga dhirto sibraar ama qarbad oo kale oo dee weel markaa biyo caano wax kale subag ha laguma shubto waxa weeyaan adugu bal markaa taas masalihii halagama dhigto inoo waxa weya markaa lagu tukan karo faاntafactu bihim aa ku intifaacdaan faqaalu waxay dhahan dadkii ine waxay ogaayeen xurimat calaykum lmaytatu maytadna inay xaaraantay ajsaadeedii oo dhan bay markaas haragii kaba mid yahay ayaa deeta ay u fahmeen in xaaraamnimadkani uu yahay e eh. markaasay dhahen inaha maytatun de waa bakti oo sidaa daraaddeed ba anaan haraggii de anaan uguba intifaacin on ugalaba bixi weyne faqaala rasuulka ilaahi ba wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh inamaa xaruma waxaa xaaraam noqday oo waxaan xaaraamtuiyo atlow waa hilibkeediiyo waxyaalaha in la cuno laakiin haraggii in lagala baxo haragga sidiisii isba dee waa nijaas markaasoo oo maytadii waa nijaas ee laakiin la dabqiyo dabqigan baa keenaya dahaaro u keenayo haragga daahir buu ku noqonaya saa loogu intifaaco wujuudii loogu intifaacayay oo kale looguma intifaaco taasi waxaa la xarimay maaha cunideeda la cuno ayaa xaaraam ah khaasatan waa waxyaalihii loogaba qasiyey wixii halkan looba jeeday inay si kalaba in la iibsado in la iibiyo waxyaalahaasba xaaraan bay noqonayaan waa in la cune lakin harageeda in jaanibkaa loogu intifaacay inta la magdiyo xaaraan maaha xadiiskuna waa inoo socdaye duruqdiisa oo dhami adigu duruqdiisa wixi uu sheekhu halkan soo ururinayay iyo de riwaayaad kale ama xadiiste kalabe qaala abubakri wabn abi cumar fi xadiisihima can maymunata radi allahu canha oo ujeedada waa maxay halkan afar sheekh baynu soo aragnay oo muslim leeyahay afartii laba kamid ah waa abubakar ibnu abi shayba iyo moxamed ibn yaxya ibn abi cumar labadoodu markay xadiidkan warinayeen maxay yidhaaheen can ibni cabaasin can maymunata radi allahu canha marka maymuunu ibnu cabaas kaba warinaya ibnu cabbaas maymunu kaba warinaya kollay labada kalese ibnu cabaas baa kollin iبn cabaas arrinkan waa u joogayba riwaayad kalena way inoo iman doonaan oo uu kaba warinayo iyadii walow culimmadu ay raajax yeelaan labada riwaayaba harta sida dee tirmidi iyo bal markaa waxba iskuma cileeyaan labada riwaayaba way saxiix yeelaan xaafid بn xajarna wuxuu kaba dhiga markay xadiidka zuhri noqoto walow riwaayadan muslim halkan ay dhacday isaga waxa maxfuud ah inaanay maymuna la socon eh, lakin xadiidka ibnu jurayja inoo dambeeya kuwaasba maymuna way la socotaayo muxuunaaba muuqata ibnu cabaas arrinkanna waa orkay laakiin de inay tafaasiil intaa ka badanna uu habaryartii maymuna uu kaba soo naqliyu kaba wariyayo iyadna waxbaa ka wariyey isaguna wuxuu u joogay way jirtay bal markaa taa weeye waxadathanii abu طaahiri xarmalatu qaala waxay yidhaaheen labadaasi xadaثana بن wahbin ragguna caawa cid cusubiba waa taasoo waa rag aynu in badan soo araragne akbaranii yunus can ibni shihaabi can cubayd llahi bni cabdillahi bni cutbata markii dhaweyd cutba inoolama socon cutbuhuna waa ina mascuud oo cabdillahi bni mascuud bay walaalo ahaayeen can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam wajada wuxuu helay shaatan shaato maytata baktiya oo cudiyata la siiyey mawlaatun mawlaad limaymunata maymuuna usugnaatay la siiyey ayuu arkay rasuulkii ilaahay min asadaqati sadaqadii lagaba siiyey oo sadaqadii ama zakadii baa taa lagaba siiyey faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi halla ntafactum maxaa maa ku intifaacdaan bijildiha maxaa haragga ugala bixi weydeen haraggan aa ugu intifaaci weydeen qaaluu waxay dhaheen ina lakin de hadda intifaacu waa fadabaktumuuhu riwaayadaas oo zuhri oo kale xadiiskan warinayay waxaa laga soo naqliyaa haraga baktiga in lagu intifaacayo dabqi iyo dabqi la-aanba lakiin de waa taa axaadiiska duruqdiisaasba fadabaqtumuuhu iyo keyrkiiba ay nooguba suganto waana isku qaydaynaa riwaayada imaka halkan mudaqeeti kuwa hore ayaan ku qaydinaya kuwa inoo dambeeye faqaala wuxuu uhi rasuulki ilaahay marka yidhah innahaa maytatun inamaa xaruma akluhaa waxaa xaaraamtii waa hilibkeediiy waxaa in la cuno ee haraggii lagalaba baxo haraggiina la nadiifiyo la dabqiyo la magdiyo dabeedna lagu intifaaco taasi xaaraam maaha xadathana weli way inoo socotaa axaadiistu xadaثna xasan bn اxulwaniy وcabd bn xumaydi جamيعا can yacquba bn ibrahim bn sacdi qala wuxuu yihi markaa yacqub bn ibrahim bn sacd xadaثanii abi abina wa ibrahim bn sacd bn ibrahim bn cabdiرaحman bn cawf can صالحn صالح bn kaysan weeye can ibn shihaabi bhada اisnaadi waa isnaadkan imakaan kaba soo baxnay oo maxaya can cubayd llahi bn cabdالlahi can ibni cabaasin binaxwi riwaayati yunusa riwaayadii yunusaynu marka dhaweyd soo aragnay wax laba mid ah waana tan inoogu dambeysay وxadثna بن abي cmر وcبd للhi بن محamed الزهriy وlفظ لبن abي cmر cabdاللahi بن محamed الزهri waxa la arkaa caawa inoogu horeyso mana axaadiث badna waxaan filaya laba xadiث inuu kitaabka ku leeya waa nin صaduqa oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa dabaqadii imaam axmed iyo lafdiga lakin iبn abي cmar baa le qaala waxay yidhahan labadooduba xadaثna سfyaan wa سfyaan بن عuyayna عan cmri wa cmr بن dinar عan caضاءi wa caضاء بن abي رباح عن بن عabاس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mara bshaatin neef adhiya ayuu maray madruuxatin la tuuray oo la iska jiiday markay baktiday oo ucdiyataa la siiyeyna markii hore mawlaatun mawlaad limaymunata usugnaatay min asadaqati sadaqada lagaba siiyey ama zakadii lagaba siiyey rasuulkaana siiyeybe salawaat ullahi wasalaamu caleyh faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam alaa akhaduu may qaataan oo ay la baxaan ihaabaha harageeda oo fadabaguuha ay haragga megdiyaan oo ay dabqiyaan oo faاntafacuu bihi ay markaa ku intifaacaan de awjuuda intifaaca iyagu markaas ay u baahan yihin ay ugu intifaacaan macnaha taasi waa shay jaa-ize bal taas buu yihi weli axaadiista waan israacinaynaa khaasatan intooda hore oo dhan ba xadaثna أحmed بن cثmaan النwfariy qala xadaثna abu cاaصimi qala xadaثna بن jurayji qal akbaranii camr bnu dinaarin qal akbaranii cada mundu xiinin waa muddo waqti laga joogo ayaan xadiidka cada bn abi rabax ka maqlay buu camr bnu dinaar leeyahay qaala wuxuu ihi cada akbarani bnu cabaasin wuxuu igu waramay ana maymunata akbaratu ee waa tan xadiidkii aan sheegayan lahay iyadoo waa oo sanad kale inoogu sugan yahay inuu bal ibnu cabaas maymuune kaba warinayo walo riwaayaadka qaarkoodna daahirkooda inoo faa'ideynaya arrinkana inuu isaguba uba joogay xadiidka zuhrina aimada qaarkoodna labada dariiq ba ay saxiix yeelaan waayo ruwaadii kuwa maymuuno sugayo kuwa aan suginba way leeyihin si aan soo aragnay barhkoodna ay yidhahdeen xadiidka zuhri waxa maxfuud ah dee inaan maymuuno lasu markaa aan dee xadiidka musadka ibnu cabaason lagaba dhigo maymuuno la sheegin ana maymunata akhbaratu ana daajinata neef ah dee adiya una kuwa guryaha lagu rabeeya waa kuwa guryaha laazime guryaha un lagu ko calfiye en debedda loo daaqgeyn baa daajina la yidhaha kollay dawaajinna waa lagu jamciyaa daajinatan kanat libacdi nisaai rasuulillahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dumarkiisii barhkood usugnaatay ayaa ayaa bal matalan ayaa famaatat dhimatay oo baktiday weeyo macnaa neeftaasoo oo kuwa guryaha lagu calfiya laguma haysta oo libacdi nisaai rasuuli llahi baa baktiyey faqaala rasuul الlahi salى الlahu alيه waslm iyagu way iska jiideenoo alaa akadtum maa qaadataan buu ku yihi haabaha harageed oo haragga kala baxdaan oo fastamtactum biha ku intifaacdaan faاntafactum ti un baa adigu laba ayay tani fastamtactum bihi a ku intifaacdaan oo ku intifaacdaan harageeda xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالرaحيم بn سlayman عan cabdالmلك بn abi سlayman عan caضاء عan iبn cabasi أن النabiya slى الlahu عalيه waslم mara wuxuu maray bishaatin limawlaati limaymunata faqaala wuxuu yihi ala اntafactum bihaabiha dee shaato mayte ay ahayd hadalkoodii ay yidhaaheenna waa taa in soo maray dabqina inuu la socday waa ta aan soo maray riwaayaadkuna ay iswada buuxinayaan o iswada taam yeelayaan harageeda maa ku intifaacdaan maxaa ku intifaac laadin ku intifaaca harageed oo kala baxa haraggaba xadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana sulayman bal xadiidka cabdiلرaحman iبn cala xadiid iبn cabaas iyo duruqdiisu haynoo dambayse bal axaadiian ta inoogu sugan waxa weeye iyadoo axaadiis kalena inoo dambayso halkan waxaa adigu bal xayawaankaasba neefkuna neef adi u ahaa ee hadduu baktiyo waa taa ilaahay yihi xurimat calaykum maytiti oo hilibkiisiiyo waxyaalaha lama cunayo oo taas laguma intifaacayo laakiin waxaa axaadiida nooguba sugan bal haddii haragii lagalaba baxo haragiina la dabqiyo kollay dabqintuna dee waxa weeyaanuun waa kayfiyadan innaga masallayaasheedii iyo waa ti hargaa lagaba samaysan jiray loo samayn jiray uno waa waxaan fadalaadkan haraguu leeyahay ama hiribka ku hadiyo waxyaalahaas wixii baa laga wada suulinaya la fiicnaynaya oo inta badana dhir gaara ayay u isticmaali jireen geed qarad la yidhaah iyo dee waktigaa hore iyo kolkol ama rumaanka qashrigiisa iyo mid kaleo shambi odhan jireen iyo adu waa wax kastoo dee malaa waxaan goynayo o nadiifinayo un weeye bal taa haddii lagu magdiyo wixii cufuuno iyo hadduu sidaas si ahaado dee waxaan cufuuno iyo waxbay u keeni laydiya inuu raba ee adigu waxaas oo dhan laga wada nadiifiyo oo laga dayro si dee masalayaasha adiintii lagaba dhigo in lagu intifaacayo neefka markii hore yaan laba gawracin oo haraguna markaa hore sidaa dee nijaasnimadii ay beyntadu nijaas ahayd hala xukum ahaadee bal taas baa axaadiia iyada inoogaba sugan waana dee axaadiii marka la eegana xadiidkan iyada haddaan eegno waa xadiid khaasoo neef adya ayuu ahaayo de bal wixii kale iyadna hilibkiisa la cunayee baktiyey iyada kan waan uga looga dee la raacinaya ama la ilxaaqinaya eh, laakiin wixii aan hilibkooda laba cunin waaqacadu markay tan tahay xadiidkan bal matalan daahirkiisa de waxa weeye uma deliishanayno lakiin maxaa inoo soo socda hadii a la yidhaaho xadiidkan ibnu cabaas idaa dubiga اihaabu faqad dahr iyo bal lafdiga asxaabu sunan ay ku wariyeen ama bacdigoodo ayuma ihaabin waana waxyaalihii cumuumka keenayay ihaab kasta oo dubiqa faqad dahr taasi maxay keenaysaa waxyaalahaas xataa hilibkiisaba yaan la cunin marka horeba hadii la gowraco ka waxaan idhibkiisa la cunina gawracu uma kordhiyo dee uma keenayo dahaaro iyo tadkiyadu wax alla waxay faa'iideyneysaa ma jirta haddii la gowraco baktigiisa iyo gawraciisa waa isku mid kol haddii aan idhibkiisa laba cunayne ka hilibkiisa la cunina haddii haragii lagalaba baxo la dabqiyo la magdiyo waa inuu haragiisu daahir noqonayo laguna intifaaci karo welibana axaadiidtanta inooguma sugan khaasatan axaadiid inoo dambayso diima kaba gaari doono biidn اllahi tacaala ee waxaan dahaaradiisu daahir iyo batinba way noqonoo haddii wax engegan lagu shubo iyo haddii wax qoya biyo kale loo isticmaalo ama subag ama caano uno waxaa qoyan dee shaygii daahir buu noqday batin iyo daahirba bal matalan oo saa daraadeed waa dee shay daahiro waa loogu intifaaci karaya wax kastaa looguba isticmaalaya waatay axaadiisu bal taasi ay noo faa'iideyneyso xagga madaahib ahllcilmi kolley malaa madaahibtu way badan yihiin oo madhab zuhri baaba jiro hargaa in la iskaga karo lakin taas axaadiisan dabqiga ay kuwa timi ah, hataa haddaan lalaba dabqin ayaa diideysaba oo kale aimada qaarkood oo iyagu leh waxbaba laguma intifaaci karo kol hadduu waxdu bakti yahay kolley imaam axmed iyo malaa qeybkiiba qowlkood weeye xadiis adigu bal masalan ina cukaym la odhanayo warinayana xujadooda weeye lakin waa xadiida daciifa ah, mudarib ah oo axaadiisan aan udhigmi karin oo kaasi xujo ma noqonayo bal masalan waa lagu intifaacaya waana la magdinaya aimada qaarkood sida shaaficiye oo kale wixii bal masalan harag dhammaantii wixii aan ahayn ayga iyo doofaarka iyo wixii iyaga ka de hadday xayawaan kaleba ay ay suurtagal noqoto inay xayawaan kale iyo iyagoo iskaba dhalaan waxa aan ahayn ay leeyihin cayntoodaa nijaaso ma daahir noqonayaan wax alla wixii aan ahaynba daahir bay noqonayaan bay barhkood maakulu laxmiga kuwa koobaadna way jiraan laakiin markaan eegna axaadiia bal marka kuwa tacmiimiya sida daahiriyada oo kale oon wax ay kasoo reebaan ba aanan jirina way jiraan bal horta waxaan leenahay un kolley kuma koobno un xadiidkaa dambe si inoo faa'iideyn doono kuma koobno xoolahan la dhaqdo iyo hiribkooda waxaan la cune ugaadhiyo kale kuma koobno waxaan hiribkiisa la cunina haddii adigu dabqigani uu dhaco daahir buu ku noqonaya waana lagu intifaacaya bal matalan waana bal imika halkan axaadiia daahirkooda inoo faa'ideynaya khaasatan markaan qeybta dambena eegno iyo dee xadiidka aan sheegaya laftigiisu caamka iyo asxaabu sunan kutubtooda barhkood ay wariyeenba ma xadiidkan muslim buu la sanad yahay muslimna sanadkiisa waa sheegay lafdigaanu inoo soo dhigan waana kan inoo bilaabmaya waa kuwan xadaثna yaحya بن yaحya qال aخbarana سulayman بن bilal عan zayd بn aslm ana cabdالرaحman بn waclata aخbarahu wa min taabiciye an cabd لlahi بn cabasi qala anahu qaala samictu waxaan maqlay rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam yaqul xaal uu ku qowlayo إida dubiqa اlihaabu haragga haddii la magdiyo faqad dahura waa daahir noqday kol haddii la dabqiyo oo dabqid fiican la dabqiyo haraggaasi uu daahir noqonaya macnaa daahir iyo baadinba wax qoyan iyo waxaan qoyanaynba waa loogu intifaacaya waa looguba isticmaalaya bal taasba weeye saasaa xadiidka bal matalan waxaanu xadiidku dee daliil u noqonayaa bal in aanu dee arigu un aanu khaas ku ahayn xoolihii la dhaqanayo aanu kula khaasayn haraggii haddii la magdiyo inuu daahir noqonayo oo de bal maalana wax kastana looguma intifaaci karo dahaaradiisana daahir iyo ay tahay bal taaba weeye kollay qolooyinkiina sharxaysana halkan eegta walow de halkan uu aada usoo koobay oo sharxulmuadab iyo siduu imakaaba halkan tilmaamayo halkaa aada uguba bastiya madaahib ay halkan qaradkiisa axaadiisa wixii laga qaadan karaya unbuu ishaaraya idaa dubiqa lyahaabu faqad dahur waana ta xadiidkan aan lahayn duruqdiisa qaarkood waliba halkan asaaniidan uu soo kaxeeyey barhkood matigii baanu inoo dhigane oo laguma wariyo ayuma ihaabin dubiqa faqad dahur oo laftii isagu cumuum faa'iideynaya o dee waa ihaab waa kaas imaka waliba ayuna alfaadii cumuumkay kaba mid ahayd waa harag kasta oo la megdiyaaba inuu daahir noqon وxadثna abubكر بن abي شhaybة وcمr الناqd qاl xadثna بن عuyaynةa وxadثna qتayبة بن سعيid qال xadثna عبدالعزيز يعني بن محمد وdاrwrdi x وxadثna أbو كرayb وإسحاq بن إبراهيم جaميعا عن وkيع عن سفyاn وkيع سفyاn kan ka dambeeya o سفyاn الthوري kulhm عan زayd بن أسلم dhammaantood haddaba زayd بن أسلم bay kaba wariyeeno marka waa iبن عuyayna oo xagga hore inooguma sugnaa cabdالعaزيز الdarawardi oo isaguna markan iyo dee سفyاn الthawrي dhammaantoodba زayd بن أسلم bay xadiidka kaba wariyeen عan cabdالرحمن بن وعلة عن بن عabاsi عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثله yaعnي xadيiثa yaحyى mثlي wuxuu wadaa waxa la arkaa dadkii mslim kaba dambeeyey cibaaradu inay tahay oo dee wuxuu ula jeedaana markan un bmثlihi leeyahay mslim yaحyى بن yaحyى xadiiثkiisii xdثnي اسحاq بن منصور وabubكر بن اسحاq qال abubكر xdثna وqال بن منصور أخبرna cمر بن الربيع qال أخبرna يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أbا الخyر waa horan aynu usoo maray oo kolley mrtd بن cabdاللahi اليزني la odhanayay qaala wuxuu yihi ayaa xadث waramo qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay cala بni waclata ina waclo waxaan ku arkay asaba-iyo saba loo nisbeeyey farwan waa harag baan ku arko farwaadi waa jildiga un laakin waa dee malaa intay magdiyaan bay hab dee dhogorti wixiina waa laga suuriyo way tori jireenoo wax la gashado khaasatan dhaxantiiyo waxyaalahaas de ayay kaba gashan jireenoo sanka orarka oo kale iyo waxyaala ay ugaba samaysan jireen wayaan litiqaa ilbard taas baan ku arkay isagoo xidhan oo famasisto malaa dee wuu arkaa harago o waa taabtay faqaala wuxuu yihi ma laka masistu masa yamasu dee masa yamusuna waa kolay lakin tii badnayd waa taase faqaala wuxuu yihi ma laka tamasuhu haddaan masistuta odhan ihaa tamasuhu baan odhanaynaye maxaad u taabanaysaa oo waxaan aan gashanahay dee farwun iyo farwatuna kolkol waaba yidhaahaan waxaana weeyaan jamacna firo unbay kuba jamciyaan waana taa dhar ahaan baan idhi way utolanayeen oo waa isagoo hagaag haragii loo magdiyeyo dee bal markaa dhaxantii waxaa lagaba gashanayay maxaad u taabanaysaa marka waxaan u arkaa malaa inuu leeyahy waa maxay haragani bilo harag baktiba yahay ama meeshii taas oo kale iyo dadka matalan ama inta badan xoolaha dhaqan jiray xoolaha hargahood iyo waxyaalahaas dee iyagu laba iman jiray iyo umuuro oo dee ama islam ba ahayd sida soo socota taas buu taabasha taasaa taabashadiisa keentiya isagoo nooc malaha istifsaar ama istiqraab oo kale markaasaa isagu dareemo wuxuu yihi maxaad ka taabanaysaa qad sa'altu waan weydiiyey cabdالlahi بn cabaasin baan weydiiye qultu waxaan ku idhi ina anagu nakunu waxaan ahaanaynaa bilmaqribi waa dee dhulkaa kolley waqooyiga afrikaya baa markaa la joogay waa xagga dee dhulkaas adigu bal matalan dadkaas ama maqribada ayaaban ku sugnaanaynaayo dalkan iminka maqrib la idhaha keligii mahayna de bal matalan waqooyiga africa o dhami de masr kol haddii la dhaafo waa jidaasi maqribe kolkol dee almaqrib aladna oo kale iyo iyo almaqrib alawsad iyo kolkol iyo maqribka alaqsa iyo oo dhinaca imika marok ay ku taala iyobaabay odhan jireeno markaas lakin waa bilaadaasun fayatina waxaa noolaba marka wuxu halkaasaan kuma sugnaanayna wamacanaa maca iyagana waxaa o dhulkaa dega albarbaru nimankan barbarka la yidhaaho iyo walmajuuso waa su-aashii uu weydiiyey cabdiraxmaan ibn cala ibn cabaas oo wuxuu leeya anagu dee dhulkaasaabanu kuba sugannahay halkaasaanu kolkol joognaa ee meel kale ugu yimi oo isagoo yimi weeye laakiin belaadiisibu kaba waramaya waxaa halkaa nala degan oo maca iyagaana nimankan barbarka la yidhaaho taas weeye kolley de waa niman dee aada isagaba badan imikadana waqooyiga africa o dhan ku baahsan kolleyna marka la ega marocco lahoo libia lahoo tunsiyaad ku dhamaan jazaa'ir iyo waa niman dee qabaail badan le dee raggaa hore waktiyada horena way badnaayeen oo qabiilo kolley rag badan ay kaba yimaadeen oo culamaha sanhaaj oo kale iyo ninkan ajrumiyaadi waa halku kaba soo jeeda ama reerkoodiiyo de waa reerkay ahaydba maraabirtan oo iyagu lakiin waabaljiidaasoo waa dadegayay uno kolley dee luqa gaarana way leeyihin oo imika waa kuwan kolley dalalka qaarkood sida maqrib oo kale iyaba dee ololo weyn ama dee ugu jira kifaax adag si luqadoodana loo aqoonsay malaa looba aqoonsay amaziqiya luqa la idhaa iyo iyo waxyaalahaas ay meel uba yeeshaan waxaana jirta bal de daax oo kale saaxib lqamuus barbarka markuu kaba hadlayay ayaa wuxuu idhaha dee barbarkaa iyo de inay qabaail badan yihiin iyo waxyaalahaasuu sheegaa asalkooda horena qays caylaag waa qabiil carbeed oo macruuf ahayd de hore inay xaggaa ay yihiin barbarkoodna ximri iyo waxyaalahaasuu yidhaha laakiin wuxuu raaciyaa barbar kalaa jiro oo deeto kaba cabiro bayna alxubuushi wazanj xabashida ama axbaash xubuushta iyo zanjiga oo zanjiguna waa de adigu dadkan malaha afrikada aad iyo aad umadoobaabay markaas <coughs> ayaaba la yidhaahaa oo taas oo kale kuwaasay udhexeeyaan buu yidhahaa markaasa bal waa de waxyaaluhu soo naqliyaayo kolkola deetu yidhaahaa iyagu raaciya wala kuwanaba laqaysa ilaa inuu geliyo oo hadalka haddaa u laabantaan marka kelimada barbar dee fasalka ra ma baabka ra-day noqon fasalka ba-da de kollay tartiibtiisa kuwan la tartiibiye markaa aynaan eegin habka dee macaajimtaasi ku soconayn isaga lisaan carab iyo he muxuu idhahaa o kale waa kuwa k waxay ka dhigaan ama wahum ladina yajcaluuna waxa weeyaan almadakira muhura nisaihim oo waxay dumarkooda meher ugaba dhigaan waa suu kaba cabiro madaakirta ujeedada waa ruux kale ama nin kale dakerka kasoo goynayaan oo kaas bay ugama dhigayaan mahar ugama dhigaan waa tan marka sharxiisa taaj alcaruus sharx la baa jira waana kutub marka la eego kutubtan dee imika la madbaceeyey ee luqada kitaabka ugu weyn weeye ugu waasacsan kollay una dee fawaaiddiisuna aad bay uma badan tahay dabecaadkiisii hore oo kalley mulxaqu oli jiray oo taaj alcaruus oo isagoo toban mujalladoo waaweyn oo dhaadheer ah laakiin imika iyadoo la dabdiyo la taxqiijiye la madbaceeyey kolley kuweyn iyaba lagaga shaqeeyey waana la madbaceeyey afartan mujalad bay ku madbaceeyeen afartan mujalladoo dee dabcado ay caadta weliba dabcadii camidada ay tahy lakin afartan mujalad marka ruuxii dee u baahdana xataa waxaana de ninkii waa qaali kulley qiimihiisaas ay kuma iibinayaan sia la idhaha macaarida iyo lakin haddana isagoo de bilaashtan antarletka uu ku jira ruuxi sabir uleh ee afartan kama wada qaadan karaa maktaba alwaqfiya waa wax maaa ruuxa ay diyaar u tahay sida u qaadan lahaana maktaba alwaqfiya afartanka mujaladba waad kama helaysaa maktaba alwaqfiya horta iyo de makaatib kaleba u ku jira lakin maktaba alwaqfiya agkiisa way fiican tahay aadba habaysanta waana dabcadii oo musawara weeye waa dabcadii oo sideediya suduurtii صفxaadkii arqaabtii wiii waa musawar ba de bdf marka sharxiisaas oo kale ayaa muxuu soo qaadaa marki uu qoladan sheegayu sharxayay ayaa waxyaalahu yidhaahaayo de wuxuu kaba dhigaa degaankii rag kalena waa kasoo naqlinaya isaga waa dhowyahna murtada zalili laba boqolo sunoodba weye de kolley mandiqadana makama dheerayno asalkiisu iyaba waa yimi hindiyaha joogo beriyo amaha kuba dhasho zabid waabatan markii dambana masr ayuu degay uu markaa kuba dhintay se wuxuu kaba dhigaa si wuxuu de naaxiyadeednan sheegayo oo badan yamaneed buu leeyahy saaxilka kale ama baxra zanji buu kaba cabiray saas oo kale markaasay barhkoodna cadan muqaabilkeeda kaba dhigaan ay leeyihin jasiiradan suqdaro la yidhaha waa tan dee kolley xagga dee soomaalida uga soo dhowdee lakin yaman bay dee raacsan tahay walow dee marka la eego beriga soomaalida ay usoo dhowdahay lakin yaman baa haysata taas oo kale iyo bal waxyaalahaasuu soo qaadaayo si waxay meeshaas iyo degaankayin o laakiin dee cibaarada soo aroortay ee ku soo aroorta ah waa dad aad iyo aad u madow buu kaba dhiga arrinkan madaakirtan iyo waxaan iskoyntay iyo waxyaalahaasna waa sheegaaba iyo mehero kaba dhigaya bal waa u laabmi kartaan waa in ka ziyaadsanen elifaad aan leeyahay kitaabka mucjam lbuldan la yidhahdo kollay mandiqadeedna taarikh kama hayno taarikh hagaagsan oo fiican oo dadkeedna kamay shaqayn waxii hore laga qorayna ah wax kama ogin ama aathaarteedii lama baarin oo kolley waa waxyaalo kolley in badan oo waxyaalahan la qorayna barhkood waa takmiinaad iyo umuura une lakiin bal takmiinaad baan leenahay kutubtaa kolkol bay dhacaysaaye kitaabka mucjam lbuldan la yidhahdo zaylac markuu ka hadlayo mucjam lbuldanna raggan u ka horreeyay xataa saaxib alqaamus oo kaba horreeyay yaquut oo kale mandiqadana kuma soo dhawaanaysa waa nin reer room ah walow dee nin adoona u ahaayo markii dambe u xoroobay ina cilmigaasu galo ninkaa cilmigiisa laguma intifaacayo du markii hore tijaaro galo cilmigana galay markaasa maxaa dhacay markuu zaylac kaba hadlayo ayuu dee bal dadka degay iyo dee noocan baraabirtaaha kaba dhigeen arrinkan uu soo qaada ah uu qaamuuska kuma sugan ee ah uu kana horeeye meherka ayay ka dhigaan madaakiirtaasay meher dumarkooda ugaba dhigaan kale waxaan isleeyayna waa qasosi de waa lagu yidhi una mooyida siday taasi waaqac u ahayd walo de aan ognahay de mandiqada meelo qaarkood lakin dagaalo qaarkood dad de saas oo kale mandiqada o ilahay degan oo dabeeca isaga ahi taas inay waxgooyaan lakin de janibkan ay udhigteen ayaa wuxuu soo dhigtaa inuu ruuxa iyaga kamid a ah hadduu gabadh doono oo kale ama u jeclaado oo kale siday doontaba hadduu doono kuf aan uba ahayn inuu horta uqastayo waalidkeed sac ule iyo horrimanoo dabada ayuu timiha dibada ayuu wax kamida gooya waa la tagaayo marka haddii lagu ogaado waalidkeed loo sheego way ka daba tagaano hadday gaadhaan way dilaan haddii kalena waa soconaya wuxuu soo raadsanaya un nin uu kasoo gooyo dakarkuu soo raadsanaya marka waa wuuu madaqadu ka dhigaya marka markuu taas soo helo hadduu dhaco isagii buu laba imanaya oo kol hadduu keeno sina looguma diidi karo ina boqorna haba noqotee marka iyada taas wax kaloo lagu xidi karaana ma jirto loogana diidi karo saaso kuma guursanaya hadduu waayo taasi usuurta geli weydana ninkii de hadduu soo noqdona waaba la dilayaaye ninkii markaa dib dambayso meel uu jaan iyo celu dhigay loo arki maayo oo wadankii kuma soo noqonayo <laughs> oo kale oo waay zaylac marku kama waramaya mucjabulburdaanka kuma sugan bal zaylac oo kale de aad kolka dhisoodan karta akhbaartani waxyaalo de iyadna kutuuri kuntenteedi oo kale ay noqon karto laakiin waxaan leeyahay bal janibkana inaguma sheega xaggeedana barbarkaasi inay jiraan kutubtaa kuma sugantee <clears throat> wamacna albarbar walmajuuso haddaba nimankaas oo dee niman waxay leeyihin islaam ah oo neefkii hagaagu gawracaya ma gawracayo maba barbar iyo majuusba iyo dadkaa dabcaabudkaaba meeshu waynala degan yihin marka wuxu uhi nugta waxaan la ima suaashiisi waxaan naloola imanaya naloo keenaya bilkabshuwan qadabaxuhu de iyagina tadkiyadoodii ma ansaxaysaba kol haddii aanay muslim ahayn neef wana oy gawraceen baaba naloo keenaya wa naxnu anagu laa naakulu dabaaixahum horta waxay gawracayaan ma cuno oo taa waan kaba dheeraanaynaaye bal taasi waa mid oo dabaaixdooda ma cunayno waya'tuna waa sida ii taalla nuskada sharaxa lakin ya'tunana baa xagga oo ii taalla waxaana weeye ya'tunana waa asalkii waayo ficilkii naasib iyo jaasimtuna ma gelino wax untii rafcada looga gooyaa ma jirto lakin waa luqo jirto in horeba usoo maray iyadoo naasib jirin oon jaasim jirin takfiifahaan nuunta in loo gooyo nuunta rafcada waa wax carabna lagu arkay dee ashcaartoodna jirto axaadiis horena aan kuba soo maray xadiidkii de waxa weeyaan laa tadkhuluuna aljanata xataa tu'minuu oo kale haddaba wayatuna ama yatunana bisiqaay sibraar ama qarbad bay noola imanayaan oy de iyagi yajcaluuna fiiha ay yeelayaan alwadaka waa baruurtii iyo wixii ay shiileen ay ku ridayaanba oo ay ku siteen taasay noola imanayaan maxaa yeelaa wey oo ujeeddadu bal hilibkoodii ma cunayno laakiin haraggan way ka soo shaqeeyeen oo way magdiyeen waxaabay kuwa subag iyo waxyaalo qoyan taasay noo keenayaan bal ka waran buu leeyahy ibnu cabaas buu weydiiyey faqaala ibnu cabaasin wuxuu yihi qad sa'alna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam can dalika rasuulka ilahi baan arrinkaa weydiinay o faqaala wuxuu uhi dibaaguhu waa neefkaa aan dee ama cid aan tadkiye u ehelka ahayn gawracoodu ansaxayna ay gawracday oo kale saa dadkaa majuusta ama kii baktiyey haddii lagala baxa raggii oo la megdiyo kaas baa duhuurkiisa dahuruka wax dahiraya dibaagiisaba ah وxadثnي اسحاq بن منصور وabubكر بن اسحاq عن cمر بن الربيع qال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه qال حدثني بن وعلة السبئي qال سألت عبدالله بن عباس قلت إنا angu نkun بالمغرب xaggaas iyo مغرب baabaan kuba sugnaanayna فيأتيna المaجuس majuustiba waxay noola imanayaan oy dee بالأsقyة waa jamcu siqayn waa dee sibraaradii iyo qarbadadiiyo fiiha almaa biyo ay kuwa jiraan iyo walwadaku waa baruurtaa laba shiilay ama subaga iyo waxyaalahaas maxaan ka yeelaa weye faqala wuxu ishrab biyaha ku jira iska cab faqultu waxaan ku idhi bu ihi ibnu cabaas ara'yu taraahu taasi ma ijtihaadkaaga ma ra'yi adigo adigu waxaad u aragto un baa inuu waxaasi jaa-is yahay faqala ibnu cabaas ibnu cabaas ba wuxuu ihi samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baan maqlay yaqulu xaalu ku qawlayo dibaaguhu haraga waxa magdintiisa la magdiyo ayaa dahuuru waxa dahiraya oo markaa waa daahir ee iska cab waxba ka shakiyin ha eegin waxa ku jirana waa de wii daahir badin iyo daahir daahir iyo badin daahir buu noqday wallah subxana wataala alam subxaanaka